qolada kalena waxay idhaahdeen ficilkaa dembiga qofku uu samaynayo ee ilaahay loo nisbayn maayo oo ilaahay ma jecla haddaanu jeclaynna ma doonin haddaanu dooninna ma abuurin wax shaqaa kuma laha saasay qolada kalena waxa wey ay ku tageen faaslun wa usuuli ahli sunna ahlu sunnaha usuushiisa iyo qawaaciddiisa waxaa ka mida asalada ay aaminsan yihiin ana diina diintu iyo wliimaana iimaanku qowlun hadal inuu yahay iyo wacamalun camal addiin iyo iimaanka labaduba hadalle inuu yahay camalle inuu yahay qowlu waa qalbiga hadalkiisa iyo wllisaani carabka hadalkiisa wa camalu lqalbi qalbiga camalkiisa iyo wllisaani carabka camalkiisa iyo wljawaarixi xubnaha camalkooda asalka ahlusunna waa isku waafaqsan yihin aliimaanu qawlun wa camal aliimaanu qowlun wa camal iimaanka sidaa in lagu qeexo xagga luqada iimaan waxaa la yidhi waa tasdiiq in wax la rumeeyo waxaa kaloo la tilmaama inay ka habboon tahay in la yidhaahdo aliimaan aliqraar waa in wax la qiro ayaa iimaan la yidhahda xagga luqada marka laga hadlay ama isilaaxan ahlu sunnuhu waxay tilmaameen laba siba waa ku tacriifiyaan qowlun wa camal sidaa shiikhuu u sheegay waa odhaah iyo ficil iyo camal ama qowlun billisaan wa ctiqaadun wa camalun biاlarkaan sidaana waa lagu qeexaa yaziidu biaacati raxmaan wayanqus biaacati shayaan aw macaasi kaasi waa tacriif saddex shay ka kooban ictiqaadun biاljinaan qalbiga in laga ictiqaadiyo iyo qowlun biاllisaan carabka in lagaga dhawaaqo iyo camalun biاlarkaan iyo xubnaha in laga fuliyo ayaa iimaan la yidhaahda shiikhu wuxuu inoo soo qaatay tacriif kale waana mid salafkii in badanoo ka midii ku macneeyeen alimaanu qwl wacamal in sidaa lagu qeexo imaam buhaari waxa uu kun shiikh ka badan baan la kulmay oo culimmada ka mida magaalooyinka iyo wadamada oo dhammaantood odhanaya alimaanu qwl wacamal yaziid wayanqus mid waliba uu leeyahay iimaanku waana qawl waana camal waxaa la mida awsaaci oo hadalkaa hadal la mida tilmaamay waxalku waxay ahaayeen kuwa aan kala kaxayn iimaanka iyo camalka may kala kaxayni yani labadaasi mid bay ahaayeen idan aliimaanu qowlun wa camal maxaa looga jeeda shiikhaa inoo caddeeyey aliimaanu qowlun labaa soo gelayay wa camaluna saddex baa soo gelay aliimaanu qowlun waa qowl qalbi wa qowl lisaan qowl qalbi waa ictiqaadkiisa ictiqaadka qalbigu wax ictiqaadinayo biannahu laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah asalkaa ictiqaadku qawl wey qwl qalbi wey qowl lisaanna waa inuu ku dhawaaqo laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulu llah aamantu billah wabikitaabi wabimalaa'ikatih warusulih wbilqadar dhawaaqiddu ku dhawaaqayana waa qowl lisaan labadaasi waa qowl camal lqalbi waxaa looga jeedaa acmaashii qalbiga degaysa alyaqiin wاlmaxaba wاlصidq wاlإkhlaas walqabuul wاlinqiyaad acmaasha noocaasee qalbiga degaysa ayaa waxa weeye looga jeedaa camal lqalbi tawakulkii baa ka mida alkhawf baa ka mida waxyaabaha qalbiga degay dhan baa soo gudagelaya camal qalbi baa layidhaha camal lisaan carabku wixii uu ku camal falay waxaa looga jeedaa acmaashii kale lagu cibaadaysanaya qira'at lqur'aan dikru llahi caza wajal salaadu maxaa la yidhaha maxay ka koobantaha aqwaalun wa afcaal weeye salaadu awaahaasi waa aqwaal lisaan waana amallisaan baa looga jeeda amallisaanna waa kaas camal ljawaarixna waa la fahmaya waa wixii xubnaha laga samaynayay wixii xubnaha laga samaynayay ama tegid ha noqoto ama wax lala imanaya ha noqoto iyaduna waa camal ljawaarix waa acmaashii xubnaha laga samaynayay intaaba waxaa kulminaya ismuliimaan baa kulminaya waana sida ahlu sunnati waljamaca ay qabaan iimaanku inuu intaaba ka kooban yahay waxyaabahaasoo dhanina inay iimaan tahay oo sida ahlu sunnuhu ay qabaan waa markaynu ka hadlayno iimaanku waxyaabaha uu ka kooban yahay waxyaabaha uu ka kooban yahay waa camal iyo qowl iyo ictiqaad saddexdaasuu ka kooban yahay ama haddii laysku celiyo saynu hadda tilmaamaynay qowl iyo camal ayuu iimaanku ka kooban yahy waxyaabahaas aynu iimaanka ku sheegnay aqwaasha iyo afcaasha iyo ictiqaadaadkaas waxay u qaybsamayaan saddex qaybood aslu liimaan kamaaluhu lwaajib kamaaluhu lmustaxab saddexdaasaynu kala gelinayna yani camal asluliimaanka gelaya qowl iyo ictiqaad iyo camal aslul iimaanka gelaya oo macnihiisu yahay haddii laga tago guntii iimaanku dhaawacmay oo qofku uu gaaloobay aslul iimaan iyo qaybta labaad kamaaluhu lwaajib kamaalkiisa waajibka ah ee bimacnaa qofku waciidka iyo goodiga u mutaysanayo hadduu la iman waayo waa waajibaadka inuu la yimaado muxaramaadkana uu ka tago asalkii iimaanka isagoo leh hadduu waajibaadka ka tago muxaramaadka iyo dunuubtana uu ku dhaco ama mid uu la yimaado qofka noocaasa iimaankii waajibka ahaa ee lagu badbaadayaba ka maqan waciid iyo goodi mutaysanay in shaaa cadaba wain shaaa afara leh waana laga yaaba ilaahay inuu u dambi dhaafo waxaana suuragala ah dambigaa uu sameeyey ama waajibka uu ka tagay inuu ku cadaamuto kaana waxaa loo yaqaana aliimaan lwaajib marka aslu liimaan waxaa soo gudagelaya wax allaale wixii lagu tilmaamay samayntiisu inay gaalnimo tahay ama tegiddiisu ay tahay laga tegayaa gaalnimo waxyaabahaasoo dhan ee asluliimaan bay gudagelayeen haddii laga tagana waa lagu gaaloobay intaa wixii ka badan marka qofka islaamnimada iyo iimaannimadu u sugnaato wixii dembi iyo waciid iyo goodi uu ku mutaysanayana waa kamaalulwaajib baa layidhi wixii intaa kasii dambeeya waa kamaaluhu lmustaxab waa sunnayaasha in la badsado wixii makruuhe laga fiican yahay in laga tago fadaaisha iyo mustaxabaadka in lala yimaado makruuhaadka iyo waxaan habboonayn dambi bayaanay noqon in laga fogaado amaalwaajib baa ladhada martabadood ayuu iimaanku u qaybsamaa shiikhu waxa uhi waa ina aliimaana iimaanku yaziidu waa ku ziyaadaya biaacati aacada alle subxaanahu wa wayanqusu wuxuu ku nuqsaamaya bilmacsiyati macaasida ayuu ku nuqsaamaya masaladana ahlu sunnati waljamaca waa isku waafaqsan yihin sida culimo badan ay ijmacay kusoo naqliyeen uu ka mid yahay shaykhu lislaam ibnu taymiyata raximah llah ana aliimaana yaziidu wayanqusu biitifaaqi lmuslimiin iimaanku inuu ziyaado oo uu nuqsaamo sida ahlu sunnati waljamaca ay isku waafaqsan yihiin adiladu aad bay u badan tahay waida tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana fazaadathum iimaana wahum ystabshiruun liysdaaduu iimaana maca iimaanihim zaadahum hudan waaataahum taqwaahum aayaadka ziyaadada tilmaamaya aad iyo aad bay u badan tahay axaadiista saas ileeg akmalu lmuminiina iimaana axsanuhum khuluqa haddii la yidhi akmalu lmuminiin waa ziyaadaة fi iimaani yani wuxuu akmal ku yahay oo uu wax la dheeryahay muminiinta kale muminiinta waxaa iimaankooda ugu dhammaystiran yahay kuwa ugu dabeecadda wanaagsan axaadiista sidaa ku timina aad bay u badantahay xagga nuqsaanta iyada adiladeedu ma badna laakiin culimmadu waxay idhaahdeen wax kasta oo ziyaado aqbala nuqsaanna waa aqbalaya maa qabila ziyaad qabila nuqsaan wixii ziyaad abalay nuqsaanna waa aqbalay adilada loo daliishanaya waxaa ka mid ah yani taa waxaa looga jeedaa haddaynu sugnay qofka iimaankiisu inuu kobcayo meeshii uu joogay ee uu ka kobcay markaynu meeshiisaa dambe iyo meeshiisii hore isu eegno meeshiisii hore maxay noqonaysa waa nuqsaan meeshiisan dambana waa amaal taas waa mid la wada fahmayo ta labaad waxaa jirta adilayadana nuqsaanta laga fahmayo waxaa ka mid a ah xadiidkii abi saciid ee saxiixaynka ku yimi maa ra'aytu min naaqisaati caqlin wa diin yacnii kuwo diintoodu ay naaqis tahay diinnaasaynu hadda arkaynay shiikhu waxau hi ana addiina waliimaan diin hadii la ilaaqo iimaankuna waa soo gudagelay oo bimacnaa iimaanka aynu hadda sheegnay waa diinti qawlun waa camal markaynu lahayn diintoo dhan baynu ka hadlay diintoo dhani waa iimaan hadday tahay acmaal xubnaha laga samaynayo salaad iyo soom iyo wixii la mid hadday tahay wax lagu dhawaaqayo waa iimaan hadday tahay wax la ictiqaadinayo ama qalbiga laga ictiqaadinayo waa iimaan intuba waa iimaan marka addiin bimacna aliimaan nabiguna waxa uu tilmaamay diintoodu inay naaqus tahay waxayna naaqus u tahay alaysa ida xaadat lam tusalli walam tasub salaada iyo soomku iimaankay ka mid yihin intay caadada leedahay ma tukanayso mana soomayso dadkii kalena waa soomaye waana tukanaya dalika min nuqsaani diiniha bu maadaama acmaashaasi ka maqan tahay xilliga noocaasa ayaa waxay tahay nuqsaan diinteeda ku imanaysa laakiin ma aha nuqsaan ay ku ciaab mudanaysa maaha nuqsaan ay ku ciqaab mudanayso waxa weeye maaha adiladaas waxay noo tilmaamaysaa iimaanku sida uu u ziyaada inuu u nuqsaamay waana masale laysku waafaqsan yahi ahlulbidaca waxay leeyihin iimaanku waa shay keliya mana iyaado mana nuqsaamo mana iyaado mana nuqsaamo intaa way isku waafaqeen laakiin waxay isku khilaaeen muxuu ka kooban yahi khawaarijta iyo muctasiladu waxay idhaahdeen waa qowlun wa camal haddii laakiin wax ka mida laga tago waa shay keliya iimaanko dhan baa meesha ka baxaya wax ka mida haddii laga tago kala hai maayo idaa ahaba bacduhu ahaba kullu qayb ka midii haddii ay tagto iimaanka ka mida waa aqwaashii iyo acmaashii iyo ictiqaadaadkii dhammaantii waa wada tegaya qofku waa gaaloobaya waxayna uga jeedaan wixii waajiba waajibaadka ah ama samayntiisu ay waajib tahay ama tagidda laga tegaya ay waajib tahay muxaramaadka murjiaduna asalka way ku waafaqeen waxay idhaahdeen iimaanku waa shay keliya hadduu qayb ka midi ah ay tagto waa wada tegaya laakiin kii waxa weeye laga helay iimaan garasho laga helay ama rumayn keliya laga helay waxa weeye iimaankiisu waa kaamil oo waa dhammaystiray marka laba dhinac bay kala istaageen qolana kii dembiga sameeyey ee iimaankiisu ay waxu dhinnaayeen gaal bay ka dhigeen waayo waxay yidhaahdeen iimaankii wax ka mida maqan iimaankiibaa ka wada tegaya waa gaaloobaya qolana dhinaca kale istaageen kii dembiga ku dhacay waxay yidhaahdeen iimaankiisu waa kaamil iimaankiisu waa kaamil sidaa awgeed waata ibnulqayim uu leeyahy waxay yidhaahdeen wannaasu fi liimaani shayun waaxidun kalmishti cinda tamaahuli اlasnaani dadka ahlulbidaca ah waa murjiadu ka hadlay iimaanku agtooda waa shay keliya dadkuna waxay ku yihiin sida garhfadha oo kale garhfadha ilkaheedu siday u siman yihiin ayaa waxa weeye dadka iimaankoodu u siman yihi kalmishti cinda tamaul lsnaani maxaa ka dhashay iimaanu jibriila wa iimaanu ladii rakiba almacaasi cindahum siyaani jibriil calayhi salaam oo malaaigta ugu fadli badan iimaankiisu iyo iimaan ladii rakiba almacaasi kii dunuubta samaynaya bini aadamka ah cindahum siyaani agtooda way ku siman yihiin maadaama labadiiba iimaan laga helay labaduba iimaankoodu waa kaamil aliimaan saa awgeed waxay idhaahdeen laa yaduru maca aliimaani danbun liman camila iimaanka waxa weeye dmbi qofku hadduu dembi sameeyo iimaanna uu u weheliyo dembigaasi dhibi maayo wax dhiba u keeni maayo waayo iimaankiisu waa kaami unuubtana waba ka soo qaadi maaya labada qolaba waa lunsan yihi shiikhu isagaa inoo sii faahfaahin doono shiikhu waxa uhi waa hum yagu waa ahlu maca dalika taa iyadoo lala qabo laa yukafiruuna gaalaysiin maayaan ahla alqiblati dadka ahlulqiblaha ee qiblada u tukanay qiblada u saaxiibka bimulaqi lmacaasi yani unuubta oo dhan ku gaalaysiin maaya iyo wlkabaa'iri dunuubta waaweyn kama yafcaluhu lkhawaari sida khawaarijtu ay samaynayso yani mulaqu lmacaasi danbiun ay danbin ku gaalaysiin maayaan dhicidda uu ku dhacay shiikhu wuxuu ka ixtiraazaya yani dembiga haddii uu yahay mid gaalnimo lagu mutaysanayo qofka waa lagu gaalaysiinay laakiin mulaqu lmacaasi yani macaasida sii daysan ama jamiica almacaasi mid kastoo ka mida in lagu gaalaysiiyo ahlu sunnuhu ma qabaan ee waxa qaba khawaarijta ayaa qaba shiikhu waxa uhi bal iska daaya alukuwatu walaalnimada aliimaaniyatu ee iimaaniga ah walaaltinimada islaamnimada ah aabitatun waa mid u sugnaatay qofkii muslimkaaha maca almacaasi unuubta maceed oo qofkii waxaa u sugnaanaya walaaltinimadii iimaanka iyo islaamnimada isagoo dembi ku dhacay kama qaala subxaana sida alla uu yidhi xumaan ka nasahnaaye fii aayat alqisaas faman cufiya lahu kan loo cafiyo min akhiihi walaalkiisa xaggii shayun shay yacni qisaastii laga cafiyo faitibaacun ay facalayhi dushiisa waxaa ah itibaacun bilmacruuf wanaag inuu ku raaco oo uu kaga sugo oo uu ku dabagalo si uu magtiisa uga qaato ya ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla alxuru bilxur walcabdu bilcabd walunha bilunha ayaa soo tilmaam in qofkii dilay bareedh iyo xadgudub u dilay in looga qisaaay waxaanaynu soo tilmaamay qofka in bareedh loo dilo iyo xadgudub inay ka mid tahay dunuubta waaweyn bal marka laga yimaado gaalnimada waa dmbiga kusoo xiga qatlu nafs alatii xarama allahu ila bاlxaq maca dalik kii qaatilka ahaa ayaa waxaa lagu tilmaamay kii uu dilay eheladiis inay walaala yihiin walaalnimada la sheegayaana waa tii iimaanka iyo islaamnimada faman cufiya lahu min akhiih walaalkii xaggiisa ka la cafiyo ee qisaasta laga cafiyo waxa weeye facalayhi itibaacun bilmacruuf yacnii kii wax cafiyey waxaa laga doonayaa inuu kaa magta uga qaato si wanaagsan ka kalena waxaa laga doonayaa wa aadaaun ilayhi biixsaan kii wax dilayna waxaa laga doonayaa walaalkii inuu si wanaagsan magta ugu gudo oo isaga bixiyo maxalushaahidku waa maxa qofkii dunuubtii waaweynayd sameeyey akbaru lkabaa'ir waxaa ka mid a qatlu nafsi sida ku timi saxiixaynka qatlu nafsi baa ka mid a dembigaa weyn kii sameeyey ama dunuubta kuwii ugu waaweynaa kii ku ayaa waxa loo sugay iimaankii loo sugay iimaannimo loo sugay halkaa waxaynu ka qaadanayna dambi weyn in lagu dhaca qofka iimaankiisa inaanay u diidayn wa qaala tacaala wa in aa'ifataani laba kooxood oo min almuminiina muminiinta ka mid ah iqtataluu haddii ay isdilaan fa aslixuu baynahumaa dhexdooda heshiisiiye fain baat hadday ku xadgudubto ixdaahumaa midkood cala lukhraa tii kale faqaatiluu la dagaalama allatii tii tabqii xadgudbaysay xataa tafii'a ilaa ay ka soo noqonayso ilaa amri illaah amarka alle iyo sharcigiisa ilaa ay uga soo noqonayso oo xadgudubka ay joojinayso la dagaalama fain faat haddii ay soo noqoto fa aslixuu baynahuma dhexdooda heshiisiiye labada kooxoodee dagaalamay bilcadli cadaalad ku heshiisiiye waaqsitu cadaalad sameeye in allaha alla yuxibu waa jecely almuqsiiina kuwa cadaalada sameeya inama almuminuuna in kalaba maaha muminiintu ikhwatun waa walaalo faaslixuu heshiisiiya bayna akhawaykum walaaladiin muslimku inuu muslim la dagaalamona waa dembi weyn sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun sida xadiikii cabdilaahi bni mascuud ee bukhaariiyo muslim ku yimi uu inoo tilmaamay qof muslima in lala dagaalamaa waa gaalnimo yani waa dembi weyn islaamnimada lagaga bixi maayo laakiin waa dembi weyn maca daalik iyadoo dembi weyna ayaa waxaa lagu tilmaamay inuu mumin yah isagoo mumin kale la dagaalamay labadii kooxoodee dagaalamaya la heshiisiinayay labadaba muminiin baa lagu tilmaamay inama almuminuuna ikhwa faaslixuu bayna akhawaykum shiikhu waxau i walaa yaslubuuna ka siibi ahlu sunnuhu alfaasiqa kii faasiqa aha almiliy ee milada loo nisbeeye muslimka ah aliimaana iimaanka ka siibi maayaan bilkuliya si dhammaystiran uga siibi maayaan oo gaalaysiin maayaan walaa yukhliduunahu ama walaa yukhalliduunahu ku waarin maayaan fi naari naarta kama taquluhu lmuctasila siday muctasiladu odhanayso bal iska daaya alfaasiqu ka faasiqa ah yadkhulu waa gelaya fi smi liimaan magaca iimaan ee almutlaqi la sii daayay kama fii qowlihi tacaala sida qowlkii alle ku sugan fataxriiru ay facalayhi dushiisa waxa ah taxriiru raqabatin addoon inuu xoreeyo muminatin mumina ayaa waajib ku ah idan mumin oo dhan baa soo gelaya kii dembiga sameeyey iyo kii aan samayn ayaa waxa weeye soo gelaya waqad laa yadkhulu inaanu soo gelin baa dhacda fi smi liimaani lmulaq magaca iimaan ee mulaqa dhammayska tiran kama fii qowlihi tacaala inama almu'minuuna in kalaba maahe muminiintu iimaankoodu uu dhabtaya yahay kuwii weeye ida dukira allah alle haddii la xuso wajilat ay cabsanaysay quluubuhum qalbiyaalkoodu waida tuliyat calayhim dushooda haddii lagu akhriyo aayaatuhu aayaadka alle zaadathum ay u siyaadinaysay iimaanan iimaan ay u iyaadinaysay iyo wqowlihi sal allahu alayhi wasalam iyo qowlkii nabigu uu yidhi laa yaznii ma zinaysanayo azaani ka zinaysanaya xiina yaznii xilliga uu zinaysanayo wlxaal huwa mumin isagoo mumina qofna ma zinaysto yani xilliga uu zinaysanayo mumin ma ah iimaankiibaa loo diiday walaa yasriqu ma xado asaariqu kii waxadaya xiina yasriqu xilliga uu waxadayo wa huwa mumin isagoo mumina xaaladuu waxadayo mumin ma ah walaa yashrabu macabu alhamra khamriga xiina yashrabuhaa xilliga uu cabayo wa huwa mumin isagoo mumina walaa yantahibu ma boobo nuhbatan xoolo la boobo oo daata sharafin qiimo u saaxiiba yarfacu nnaasu dadku kor ay u qaadayaan ilayhi xaggiisa fiiha shayga xaggiisa absaarahum aragooda xiina yantahibuha xiliga uu boobayo wa huwa mumin isagoo mumina yani xilliguu wax boobayana mumin maa wanaquulu shiikhu wuxuui waxaanu leenahay huwa isagu muminu waa mumin naaqis liimaan iimaankiisu uu naaqis yahay aw ama muminu mumin weeye biiimaanihi iimaankiisa ayuu mumin ku yahay faasiqun waa mid aacada alle ka baxay bikabiiratihi ay bisababi kabiiratihi dembigiisa weyn uga baxay aacada alle subxaana wa tacaala falaa yucطaa lama siinayo alsma almuطlaq magaca sii daysan la siin maayo walaa yuslabu laga siibi maayo mulaqa alsmi magaca intiisa ugu hoosaysana laga siibi maayo shiikhu masalada isagaa inoo faahfaahiyey qofka muminka ah ee iimaanka asalkiisii laga helay kamaalkii waajibka ahaana laga helay waa mumin kaamiluliimaan we waa qof mumina ah oo iimaankiisu uu dhammaystiran yahay laakiin ka laysku hayaa waxa uu yahay qofka muminka ah ee waajibaadka ka tegay ama dunuubta iyo macaasida ku dhacay ee kamaalkii waajibka ahaa u nuqsaamay yani wixii aan laga maarmayn ee iimaanku uu keensanay kii ka gaabiyey ayaa ummaddu isku qabatay maxaa lagu magacaabay murjiadu waxay yidhaahdeen saynu hadda soo tilmaamayn iimaankiisu waa kaamil bal jibriil buu la mid yahay calayhi salaam maadaama asalkii iimaanka laga helay sida iyagu ku macneeyeen aqwaal badan bay ka waa garashada ilaahay la garanayo waa rumayn keliya waa rumayn iyo qowl lagu dhawaaqayo maya waa qowl keliya aqwaal badan bay keliya laakiin waxay isku waafaqeen kii dembiga weyn ku dhaca iimaankiisu inuu kaamil yahay waa murjiada khawaarija muctasilana waxay yidhaahdeen waxa weeye ka noocaasi mu'min ma ah magacii iimaan oo dhan bay ka siibeen waa khawaarija muctasilo laakiin khawaarij waxay idhaahdeen maadaamaaynu iimaannimadii ka siibnay waxaa baaqi u ah gaalnimo huwa aladii khalaqakum faminkum kaafiruun wa minkum mumin iimaankii haddaynu ka saarnay gaal buu noqonay adduunyadana gaal baa lagu magacaabay axkaamtii gaalkana waa la siinay aakhirana wuxuu noqonayaa waxa weeye xukumkii gaalkaa la siinay muctasiladuna waxay idhaahdeen maya adduunyada inta la joogo annagu gaal ku magacaabi mayno waxaanu ku magacaabayna manzilatun bayna almansilatayn laa mumin walaa kaafir gaalna ma ah muminna ma ah laakiin maalinta qiyaame gaaladuu la mid yahay aakhiro gaaladuu la mid yahay adduunka laakiin muminna ma ah gaalna ma ah ahlu labadaba way khilaafsan yihin kii dunuubta ku dhacay waxay leeyihin la siin maayo magacii iimaankii dhammayska tirnaa la siin maayo lama siinayo ee laga wada siibi maayo la gaalaysiin maayo ee magaciisu wuxuu noqonaya muminu naaqisu liimaan waa mumin iimaankiisu naaqis yahay ama muminun biiimaani faasiqun bikabiirati waa mumin iimaanka uu la yimi buu mumin ku yahay waana faasiq dembiga uu sameeyey buu faasiq ku yahay oo muminkuma ah taana waxaa laga qaadanaya nusuusta waxaa kale jira alsm almulaq iyo mulaq lsmi waa laba kala duwan mulaq lsmi waa aqalu shayin yaqacu calayhi dalika اlsm waxa ugu yar ee shaygaasi uu ku dhaco ayaa waxaa la yidhaahdaa mulaqu shay baa la yidhahda markuu wada dhan yahayna waxaa la yidhaahdaa ashay lmulaq shaygii dhammayska tirnaa ayaa la yidhahda marka <clears throat> marna waxaa la leeyahay waa mumin mulaq aliimaan lmulaq buu leeyahy yacni iimaankii kaamilka ahaa buu leeyahy oo waajibaadkii buu la yimi asluliimaankiibuu la yimi muxaramaadkiibuu ka tegey waxaan leenahay iimaankii mulaqa ahaa ee la ilaaqay ee kaamilka ah ayuu qofkaasi ku tilmaaman marna waxaynu leenahay mulaquliimaan waxyaabihii iimaanku ka koobnaa wax un ka mida intay doontaba ha noqoto waxun ka mida ayuu ku tilmaamay marka kii dembiga way ku dhacay odhan mayno wuxuu leeyahay iimaan mulaquu leeyaha odhan mayno waayo iimaankii dhammayska tirnaaye mulaqa ahaa lama wada iman laakiin wuxuu la yimi mulaqu liimaan iimaankii wax ka mida buu la yimi iimaankii wax ka mida ayuu la yimi waxaanaynu uga jeednaa markaynu leenahay alshay lmulaq ama aliimaan lmulaq shaygaasi inuu isu dhan yahay oo wixii uu u baahnaayoo dhani ay ku dhan tahay iimaankuna wuxuu kaamil ku noqonaya in waajibaadka lala yimaado muxaramaadkana laga tago muxaramaadkana laga tago sidaasuu iimaanku kaamil ku noqonaya qofkii sidaa la yimi wuxuu la yimi iimaan mulaqa idan wuxuu qaadanayaa magac mulaqa magac mulaquu qaadanaya yani magac dhammaystiran oo aan waxba lagu xian buu yeelanaya oo muxuu noqonaya magaciisu ya magaca mulaahi muxuu yh waa mumin oo aanay waxba la socon mumin waa mumin oo aanay waxba la socon hada rajul mumin waayo mumin waxa laga helay baa looga jeedaa iimaankii mulaq ahaa ee dhammayska tirnaa ayaa laga helay idan magaciiyo kaamila la siinaya mumin mumin ee hadduu wax ka dhimo oo mulaqu liimaan iimaankii wax ka mida laga helay wax ka mida laakiin wuxuu ka tegay waxyaabo muhima oo iimaanka soo gudagelaya oo waajib ahayd buu ka tegey waajibaadkiibuu qaar ka tegey unuub waaweyn buu ku dhacay waxaanu leenahay magac dhammaystiran ma yeelanayo waa tii hadda loo bixiyey mumin naaqis liimaan muminu biiimaani faasiqun bikabiirati waxaasaynu u dabadhiga waxaasaa loo dabadhigay marka la yidhaahdo mumin ama qofkan aynu ka hadlayno marka mumin laga hadla nusuusta mar waxaa looga jeeda siduu shiikhuu inoo tilmaamay mulaqu liimaan qofin iimaan laga helay oo aan gaal ahayn yani mumin muqaabil alkaafir ciddii aan gaal ahayn nusuusta waa lagu isticmaalaa marna waxaa lagu isticmaalaa mumin oo looga jeedo kii iimaankiisu uu dhammaystirnaa iimaan mulaqa laga helay aliimaan lmulaq ay aliimaan lkaamil alimaan kaamil labadaba shiku waa inoo tusaaleeyey aynu dib u noqonno aayadihii shiikhuu inoo sheegay wuxuu ihi shiikhu ninkii faasiqa ahaa uu soo gelayaa magaca iimaan markii la ilaaqay aayadda fataxriiru raqabatin mumina mumin oo dhan baa soo gelaya marka addoonkii la xoraynayay waxa ku filan inuu mumin yahay oo mulaq liimaan laga helo oo aanu gaal ahayn wuxun iimaankii ka mida in laga helo oo asalkii iimaanka in laga helo marka hadduu dunuub waaweyn ku dhaco addoonkii laakiin uu muslim mumina yah ma la xoraynaya ma bannaanta in la xoreeyo ma layla socda ya culimmadu waxay leeyihiin addoonka la xoraynaya kafaara gudka waa inuu yahay sida jumhuurtu ay qabaan mumin waa inuu yahay sida ilaahay aayaddan uu ku sheegay raqabatin mumina mumin waa inuu yahy muminkaasi makaamil liimaan ba mise mumin oo dhan waa sida shiikhuu inoogu sheegay waa mumin oo dhan yani xitaa kii dunuubta ku dhacay waa soo gelay waa soo gelay macnaha noocaasa nusuusta waa lagu isticmaalaa yani in la ilaaqa mumin oo mumin oo soo gelay huwa khalaqakum faminkum kaafirun wa minkum mumin muminkaasi waa mumin oo dhan waa wixii aan gaal ahayn ee iimaan iyo islaamnimo laga helay nusuusta kaa waa lagu isticmaalaa shiikhu wuxuu ihi waxaa kaloo dhacda magaca mumin inta la sheego inaanu soo gelayn faasiqi uu dibadda ka joogo iyaduna way badanta adilada uu sheegay baa u tusaale ah inama almuminuun in kalaba maahe waxa mumina waxaad ka fahmaysaa tilmaamaha la sheegi doono cidaan laga helin mumin ma ah laakiin muminkaa la diiday waa kii kaamilka ah muminkana waxaa looga jeedaa halkan almumin almulaq alkaamil baa looga jeeda marka inama lmuminuun ay alkaamil iimaan iimaankoodu uu kaamilka yahay aladiina ida dukira allah wajilat quluubuhum waida tuliyat calayhim aayaatuhum zaadathum iimaana wacalaa rabbihim yatawakkaluun aladiina yuqiimuuna asala wmima rasaqnaahum yunfiquun tilmaamahaasaa loo sheegay waxaana baxaya oo aayaddan aan soo gelay muminkii waajibaadka ka tegay ama dunuubta sameeyey ma soo gelay xadiikaa lamida laa yazni zani xiina yazni wahuwa mumin markuu zinaysanayo waxaa la yidhi mumin ma ah macnaheedu ma aha waa gaal loogama jeedo ee waxaa looga jeedaa iimaankii kaamilka ahaa muminiintii kaamiliintaha kama mid ah ama iimaankii dhammayska tirnaa lagama helin waayo zinada in laga tago ayaa ka mida iimaanka kamana tegin marka magacii iimaan baa loo diiday iimaannimadaa loo diidayna maaha asalkii maaha ee waa kii kaamilka ahaw tuugnimadiibaa la mida xilliguu waxadayo mumin ma ah waxaa looga jeedaa mumin dhammaystiran maaha kamrigii baa lamida waxaa lamida boobkii uu dadka boobayay xilliga uu boobayo ma aha mumin iimaankiisu kaamil yahay shiku halkaa wuxuu noogu caddaynaya magaca iimaan marka la diidayo marna waxaa looga jeedaa iimaankii kaamilka ahaa marna waxaa looga jeedaa waxa weeye iimaanoo dhan baa looga jeedaa kaamil iyo naaqisba labaduba ay soo gudagelayeen marka macnaha looga jeedo mulaq liimaan iyo aliimaan lmulaq waa sidaas mulaq liimaan iimaankii wax ka midoo gaalnimo lagaga badbaadaa laga helay aliimaan lmulaqna iimaankii oo dhammaystiran baa laga helay adiladu waa badan tahay waxaa ka mida laa yuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih wallahi laa yumin qiila man ya rasuul allah qaala aladii laa yamanu jaaruhu bawaa'iqa laa tuminuu xataa taxaabu waxyaabahaasoo dhan waa nafyu liimaan laa iimaana liman laa amaanata lah waxyaabahaasoo dhan waxaa looga jeedaa iimaankii kaamilka cidda laga waayeyna tilmaanta noocaasa ma gaaloobayso laakiin wuxuu ka baxay iimaankii lagu badbaadayay si kale haddaynu udhigno markaynu leenahay mumin oo aynu uga jeedna asalkii oo muslim oo dhani soo gelay muminnimadaa wuxuu ku helayaa waxyaabu ku mutaysanaya cadaabka alle ku waari maayo markaynu mumin uga jeedna mulaqu inuun iimaanka ka mida laga helay oo gaalnimada uu kaga badbaado unuub waaweynbaa ha samay markaynu macnaha uga jeedno waxaynu leenahay laa yakhludu fi naar naarta ku waari maayo naarta waxa weeye ku waari maayo waa xuquuqda uu ku yeelanayo marka macnaha lagu qaado markaynu leenahay mumin oo aynu uga jeedno iimaankiisu waa dhan yahay isagu waxaan leenahay yamnacu dukuula naar isagu naarta maba gelayaba oo waa kii waajibaadkana la yimi muxaramaadkana ka tegay iimaankiisuna uu kaamilka noqday ma mutaysanaya naar mutaysan maayo idan mumin naaqisuliimaan markaynu uga jeedno waxaan leenahay kaasi iimaankiisu yamnacuhu min min alkhuluudi fi naarta inuu ku waaro ayuu iimaankiisu u diiday laakiin naarta inuu gala miyuu u diiday u diidi maayo waayo wuxuu ku dhacay dunuub waaweyn buu ku dhacay laakiin markuu iimaankiisu mulaq noqdo yamnacuhu min dukhuuli naar naarta inuu galaba bilow ahaanba ayuu waxa wey ayuu u diiday waa furuuda udhaxaysay ka midta shiikhu waxaa ui faslu wa min usuuli ahli sunnati wاljamaca usuusha ahlu sunnaha waxaa ka mida salaamatu quluubihim quluubtoodu inay u badbaadayso oo u badqabto iyo wa alsinatihim carabadooda liasxaabi rasuuli llaahi sal allahu alayh wasalam rasuulkii alle asxaabtiis qalbigoodu inuu caafimaad qabo u fiyow yahay oo wax cuqdada aanay u hayn carabkooduna inuu ka nabadgelay oo aanay waxaweeye aflagaada ku samaynayn kama wasafahum allah sida alla uu ku tilmaamay muminiinta fii qowlihi tacaal wladiina kuwii jaauu yimi min bacdihim saxaabada dabadood waayo waxaa laga soo hadlay lilfuqaraai lmuhaajiriin waxaa lagu xejiyey wladiina tabawau daara wliimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim ansaar baa lasoo sheegay muhaajiriin iyo ansaar waxaa lagu sadexeeyey wladiina kuwii jaauu yimi min bacdihim yaga dabadood waa ilaa inaga min bacdihim baynu nahay inaguna ilaa taabiciinta laga soo bilaabo waa dadkii saxaabada ka dambeeyey yaquuluuna waxay odhanayaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow ikfir lana noo dambi dhaaf waliikhwaanina walaaladayana u dambi dhaaf alladiina kuwaasoo sabaquuna nagala hormaray biliimaani iimaan walaa tajcal ha yeelin fii quluubina qalbiyadayada hillan cuqdad liladiina kuwii aanu u cuqdadaysannaha aamanuu waxa weeye iimaanka laga helay rabbanaa yaa rabbana rabbigayow innaka adugu ra'uufun mid dhibirsan baa tah oo raxiimun waxa weeye naxariis badan aayaddaasi waxay inoo caddaysa markii laga soo hadlay faya iyo gaalada wixii laga furtay cidda mutaysanaysa waxaa la yidhi waxa mutaysanaya lilfuqaraai lmuhaajiriin baa mutaysanaya waxaa mutaysanaya ansaar baa mutaysanaya waxaa mutaysanaya dadkii ka dambeeyey ee waxa weeye kuwaa u mahad celinayay ee fadligooda qirayay ee u ducaynayay ee wax cuqdada aan u qaaday ayaa iyaguna yeelanaya horta aayaddu saasay ku soo baxday fii qismati lfay bay ku soo baxday waxaana aayadda laga faa'iidaysanaya dadka dambe inay waxa weeye dadkii ka horreeyay oo saxaabadu kow ka yihiin inay waxa weeye salaamat lquluub kula macaamilaan oo wax cuqdada qalbiga inaanay ugu hayn bal inay u duceeyaan ilaahay dembidhaaf ay u weydiiyaan ayay inaga mutaysanayaan waayo diinta iyo waxyiga iyaga ayaa ina soo gaadhsiiyey oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inooga soo gudbiyey sidaa awgeed baa bacd lculamaa waxay yidhaahdeen nimanka shiicada la yidhaahdo raafidada oo ku tasbiixsada saxaabada caydooda iyo aflagaadadooda iyo gaalaysiintooda dadka noocaasi muslin ma ah faygana wax laga siin maayo faygana wax laga siin maayo wixii gaalada laga furto xaq uma laha waayo ilaahay waxa uu sheegay kuwa mutaysanaya waa kuwa saxaabadu ay ka nabadgaleen walaa tajcal fii quluubina hilla liladiina aamanuu kuwaasaa mutaysanaya caaisha waxay leedahay waxa la amray inay u duceeyaan oo ilaahay dambidhaaf u weydiiyaan saxaabadii iyaguna way caayayaan markay khawaarijta ka hadlaysa cabdulaahi ibnu cabbaas isaguna hadalkaa hadal la mida ayuu yidhi waxa uu yidhi saxaabada ayaa loo weydiiyey oo layna amray ilaah inaynu dembidhaaf u weydiinno iyadoo alla subxaanahu wa tacaala uu sii ogaa inay dagaalami doonaan waana masalada inoo soo socota saxaabada fitna inay dhex dhici doonto oo ay dagaalami doonaan iyadoo alla uu sii ogaa ayuu haddana ina amray in waxa weeye saxaabadii loo duceeyo oo ilaahay dembidhaaf loo weydiiyo oo kuwii ka dambeeyey ay ilaahay dembidhaaf weydiinayeen idan saxaabada in waxa weeye la ammaano waa waajib weeye aayatu aliimaani xub lansaar wa aayat nifaaqi bugd lansaar xadiika bukhaari ku yimi calaamada iimaanka waxaa ka mida ansaar in la jeclaado calaamada nifaaqana waxaa ka mida ansaar in la noco imaamu maalik isaguna waxa uu yidhi qofka soo toosay isagoo saxaabada dhammaantood ama qayb ka mida oo saxaabanimadoodu ay sugnaatay cuqdad u haya ama u cadhaysan ha ogaado inuu soo gudagelaya qowluhu tacaala liyahiida bihim lkufaar gaalada ilaahay wuxuu ku cadhaysiiyaa dadka gaalada ah marka ninka saxaabi u cadhoonay ama saxaabada u cadhoonaya wuxuu halis u yahay kuwa ilaahay waa ayadda ku sheegay waayo ilaahay baa inoo sheegay ciday ka cadhaysiiyaan inay gaalo tahay marka ninka u cadhoonaya gaallimuu halis u yahay muxamedun rasuul wladiina macahu ashidaau cala lkufaar ruxamaau baynahum aayaddaa markii tilmaamahooda laga soo sheekeeyey taraahum rukacan sujadan yabtaguuna fadla min rabbihim waridwana simaahum fi wujuhihim min ahari sujuud alika maalhum fi tawraati wamaalhum fi linjiil tilmaamahooda lasoo tax ilahay wuxuu kusoo gabagabeeyey liyaqiida bihim lkufaar si gaalada looga cadhaysiiyo marka ninka ka cadhoonaya ee u cuqdadoonaya aayadaas waa halis u yahay aacat nabiyi sal llahu alayh wasalam nabiga aacadiisu fii qowlihi yani qowlkiisa lagu aeecayo uu yidhi laa tasubuu ha caayina asxaabii asxaabtayda fawalladii kii baan ku dhaartay nafsii naftaydu biyadihi qacantiisa ay ku sugnay low ana axadakum midkiin anfaqa hadduu bixiya mila uxudin uxud oo kale buurta uxud oo kale dahaban oo dahaba maa balaqa ma gaadhayo mudda axadihim mid ka mida mudkii sacabadiis iyo walaa nasiifahu iyo sacabkiisa barhkii waxa weeye gaari maayo yani xadiikani wuxuu inoo tilmaamaya saxaabada fadligooda inaynaan gaadhin waayo wuxuu alla siiyey fadiilatu suxba saaxiibtinimada nabiga ay la saaxiibeen ayaa hayna aanu u dhigmayn sida adilada laga faaidaysana walidali ayaa cabdulaahi bn mubaarak baa waxaa la weydiiyey cumar bnu cabdilcaiis iyo mucaawiya labaduba waa khulafadii muslimiinta mucaawiya waa saxaabi cumar bnu cabdilcaiisna waa taabici cumar bnu cabdilcaiis wuxuu ka mid ahaa ummadan waxa weeye kuwii ugu khayrka badnaa labadii sana uu xukumayeyna waxa la waaya wax zakada qaata ayaa la waaya cadaalada iyo khayrka xilligiisii dhacay nin aad u qiimo badan buu ahaa marka qiimihiisa iyo fadligiisa lala dhacay ayaa waxaa la yidhi isaga mucaawiye talowkeebaa fadli badan cabdulaahi bn mubaarak baa la weydiiyey wuxuu ku jawaabay laubaarun fii anfi mucaawiya khayrun lagubaarun fii anfi mucaawiya maca rasuuli illaah khayrun min cumar bni cabdilcasiis waxa uu yidhi ilaahay baan ku dhaartee bood sanka ka fuulay mucaawiya waa saxaabi oo nabiga calayhi salaau wasalaam isagoo la socdo difaacayoo la jihaaday boodhkiisa sanka ku duulay ayaa cumar oo dhanba ka fadli badan yani muxuu uga jeedaa mowqifka uu la taagan yahay nabiga calayhi salaau wasalaam ayaan cidi aanay ku gaadhin marka saxaabadu dadkii ka dambeeyey way ka fadli badan yihiin fadligoodaasina waa aljamiic waa dhammaan wey ma aha sida ibnu cabdilbar uu leeyahay waa laga yaabaa dadka dambe nin cilmi badan oo cibaado badan in laga helo oo saxaabada qayb ka mida ka fadli badan waayo saxaabadu culimona waa lahaayeen kuwa aan culimo ahaynna waa lahaayeen marka dadkii dambe haddii laga helo nin aad u fadli badan baa laga yaaba saxaabada qaar inuu ka fadli badnaado laakiin qowlkaasi waa aciif sida jamaahiiru ahlilcilmi ay qabaan oo shibhu ijmaaca waa ninka saxaabinimadiisu ay sugnaato baadiyaba ha joog cilmi badan bayaanu yeelan waa ka fadli badan yahay ummadan wixii ka dambeeyey cilmigiisa iyo cibaadadiisu meeshay doonta hagaadh sidaasaa saxiixa shiikhu waxau hi waa yuqbiluun taana waxaa keenaya camalkii ay nebiga la sameeyeen baynaan gaadhay buurta uxud oo dahaba waa buur aad u weyn haddii aynu bixinno waa camal aad u weyn acab mid kamidii uu bixiyey gaari mayno ama nusacab mid kamidii uu bixiyey gaari mayno halkaasaad ka fahmaysaa salaadiis iyo sadaqadiis iyo jihaadkiis iyo dacwadiis iyo wanaag uu qabanayay inaynaan ku gaadhayn maadaamuu nabiga la sameeyey calayhi salaatu wasalaam wayaqbaluuna waa aqbalayaan ahlu sunnuhu maa jaaa bihi wixii uu la yimi alkitaabu kitaabku iyo wsunnatu sunnadu iyo wljmaacu ijmaacu uu la yimi oo min fadaa'ilihim fadaa'ishooda ah iyo wamaraatibihim maraatibtooda ahaatay ayay sugayaan fadaaisha kitaabka iyo sunnada ku timina aad bay u badan tahay wakhtigu soo koobi maayo halkeedaa min qabli fatxi sulxu xudaybiya hortii aiga waxaa looga jeedaa sida loo badan yahay waa sulxu xudaybiya sanadkii lixaad dhacay sulxu xudaybiya hortii ninkii wax bixiyey ayay waxa weeye fadilaya wahuwa isaguna sulxu xudaybiyati wey wa qaatala dagaalamay calaa man anfaqa bay ka fadilayaan kii wax la baxay min bacdihi sulxu xudaybiya dabadeed oo waqaatala dagaalamay shiikhu wuxuu inoo saxaabadu inay kala fadli badan yihiin innaga waa inaga fadli badan yihin taabiciinta ilaa qiyaamaha dadka jooga waa ka fadli badan yihiin saxaabadu iyaga laftooduna waa kala fadli badan yihiin sida ambiyaduba ay u kala fadli badan yihiin tilka rusulu fadalna bacdahum cala bacd waxyaabahay ku kala fadli badan yihiin waxaa ka mida waxyaabaha ilaahay kitaabkiisa inoogu cadeeyey waxaa ka mida sulxu lxudaybiya cidii ka horeysay oo saabiqiina wsaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina wlansaar kuwa noocaasi inay ka fadli badan yihiin kuwii ka dambeeyey idan sanadkii lixaad sulxulxudaybiya wixii ka horeeyey dadkii saxaabada ahaa ee goobtaa xaadiray way ka fadli badan yihiin dadkii ka dambeeyey oo waxyaabahay ku kala tegayeen wayuminuuna wayuqadimuuna waxay hormarinayaan almuhaajiriina muhaajiriinta cala lansaar ansaarna waa ka hormarinaya tanina waa tilmaanta xaggeeda tii hore waxay ahayd xagga zamanka xagga xilliga saabiqiin iyo waxa weeyaan laaxiqiin ama mutaakhiriin bay u qaybsamayeen qabla fatxi lxudaybiya ama sulxi lxudaybiya saabiqiina alwaliin wey maa bacdahuna waa kuwii dambe wey waxaa kaloo lagu kala fadli badnaysiinaya camalka ay qabteen almuhaajiriina wlansaar muhaajiriintu waa ka fadli badan yihiin ansaarta waa ka fadli badan yihin oo looga jeedo wasfiga hijradu waa ka qiimo badan yahay wasfiga nusrada iyadoo labadaba fadli iyo khayr uu ku sugan yahay wa yuminuuna waxay rumaynayaan idan laba qodob baynu haynaa oo saxaabada lagu kala fadli badnaysiinaya wa yuminuuna waxay rumaynayaan ahlu bana allaha alla qaala inuu ku yii lihli badrin ahlu badr inuu ku yidhi wa kaanuu a ahaayeen ayay ahaayeen icmaluu sameeya maa shitum waxaad doontaan faqad hafartu lakum waan idiin dambidhaaf camalka weyne aad samayseen awgeed oo ah dagaalkii badar inay ka qayb galeen waxaa kaloo saxaabadu ay ku kala fadli badan yihin albadriyiina waman bacdahum haddii la yidhaahdo inahu badriyun axaabada aan badar ka qaybgalin waa ka fadli badan yahay caliy bnu abi aalib sida ku timi axiix ayaa nin saxaabiya ah, wuxuu ku tukaday salaat ljanaasa takbiirtiina waa badiyey oo afartii la yaqaanay buu ka badiyey dabeedna waa la weydiiyey waxaa la yidhi takbiirtii waad badisa jawaabtu waxay noqotay inahu shahida badra ninkani badar buu ka qayb galay dadka kale lama mid ah, ah. ahlu badrin waxyaabahay saxaabadu ku kala tageen bay kamid tahay xaaib bnu abi baltaca markii waxa weye sirtii nabiga uu faafiyey ee nabigu yii saxaabadu ay yidhaahdeen qoorta aanu ka jarno cumar bnu waa munaafiqe hala dilo nabigu waxau yidhi alayhi salaau wasalaam wma yudriika lacala allaha qad iطalaca cla ahli badrin faqaala acmaluu ma shitum faqad afartu lakum oo sida xadiikani ku soo baxay maxaa ku ogeysiiyey nebigu inuu aalacday ahlu badr dabeedna loo dambi dhaafay waxay sameeyeen oo waxyaabahay saxaabadu ku kala fadli badan yihiin wa biannahu iyo waxay rumaynayaan oo ay aaminsan yihiin biannahu laa yadkhulu ljanna biannahu laa yadkhulu nnaar naarta inaanu galay axadun axad baayaca nabiga kula baayactamay taxta shajara geedka hoostiisa kama ahbara nabiyu sal llahu alayh wasalam sida nabigu uu sheegay ee uu yidhi laa yadhulu nnaara axadu baayaca taxta shajara geedka hoostiisa waa baycat ridwaan nin igula baayactamay naar geli maaya buuhi nabigu calayhi salaatu wasalaam bal iska daaya radia allaahu canhu ilaahay baa ka raali noqday waraduu canhu iyaguna waa ka raali noqdeen sida ilaahay uu kitaabkiisa ku sheegay laqad radia allahu can lmuminiin id yubaayicuunaka taxta shajar wa kaanuu wa ahaayeen akara wax ka badan min wax ka badan bay ahaayeen sida riwaayaadka qaar ku yimi qaarna waxa ku yimi laakiin culimmadu waxay idhaahdeen hay bay ahaayeen marka hayga hadii la buuxiyana waa hadii la gooyana waa laakiin iy wxoogaabay ahaayeen nashhadu waanu uga marhaati kacayna biljannati jannada liman shahida lahu rasuulu sal اllahu alayh wasalam cidii rasuulku uga marhaati naqay ee uu qiray kalcasharati waa sida tobankoo kale waxaana tobanka loogu magacaabo hal xadii baa lagu wada sheegay abu bakrin fi ljann wcumaru fi ljann wcuثmaanu fi ljann wcaliyu fi ljann wzubayr bnu lcawaam fi ljann wطalxat bnu cubaydilah fi ljann wsacd bnu abi waqaas fi ljann wsaciid bnu zayd fi ljann wcabduraxmaan bnu cawf fi ljann wabu cubaydata fi ljann tobankaa nabigu hal mar buu wada tahay saxaabada kale waa ka mudan yihin alcasharaة lmubasharuuna bاljann muslimiintuna aad bay u weynaysiiyaan saxaabada kale waa ka mudan yihi maadaama nabigu calayhi salaau wasalaam fadligooda si gaara uu sheegay laakiin taa macnaheedu ma ah saxaabada toban keliya jannada loogu bushaareeyey sax ma ee tobankaa si gaara baa loo sheegay amaa saxaabada jannada loogu bushaareeyey waa badan yihi wa thaabit bnu qays buu shiikhuu inoo sheegay oo nabigu si gaara jannada uugu bushaareeyey wuxuu ahaa nin khatiibo codkarabu ah oo codkiisu u dheeraa khaiibu lansaar khaiibu nabiyi sal allahu alayh wasalam buu ah dabadna markay soo degtay laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti nabiy wlaa tajharuu lahu bilqowl ka jahri bacdikum libacd an taxbata acmaalukum wa antum laa tashcuruun ayaa aayaddaasi ku weynaatay wuxuu ihi codkaan kor u qaadaa nebiga markaa la joogo codkayguna waa cod dheer sidaa awgeed camalkaygu waa buray ahlu naarka ayaan noqonay dabeedna guriga ayuu fadhiistay wuxuu hi nabigaba u iman maayo calayhi salaau wasalaam maadaama codkaygu uu dheerya nabigaa tabay dabeedna waxau hi aabit ibnu qays lama haya maalmahan nin baa yidhi anaa doonaya uu u tegey wuxuu ugu tegay isagoo gurigiisa fadhiya hadalkaana waa u sheegay nabigu kusoo noqdo waxau yidhi nabi allow sidaasuu leeyay nabigu waxau idhi bal inahu min ahli ljanna ka dhaaf inuu ahlunaar noqdo ahlujannaha ayuu ka mid yahay saxaabadu waxay idhaahdeen waxaan u arkaynay nin ahluljanno ah oo adduunyada dusheeda soconay cabdulaahi ibnu salaam baa lamida sida saxiixaynka ku timi saxiixa ku yimi maa kunna naraa axada yamshi cala alard min ahli ljannati ila cabdulaahi bnu salaam ninka keliya adduunyada dusheeda ku soconaya ee aanu ogayn inuu ahlujanno yahay waa cabdulaahi bnu salaam saxaabigii loo yaqaanay ee waxa weeye yahuudiga ahaan jiray ee soo islaamay washahida shaahidu min bani israa'iil ninkay ku soo degtay waxaa ka mida saxaabo kaloo badan oo nabigu calayhi salaatu wasalaam janna ugu bushaareeyey bal ibnu xasm raxmatullaahi calayhi waxa uu leeyahy saxaabada dhammaantood waa in loo qaciya inay ahlujanno yihiin sida ilaahay uu kitaabkiisa ugu sheegay aayaddii suurat lxadiid laa ystawi minkm man anfaqa min qabli fatxi waqaatal ulaaika waa qabla alfatxi kuwii wax la baxa ee dagaalamay ulaaika acdamu darajatan min aladiina anfaquu min bacdi waqaataluu wakullan ay min aaaifatayn labada kooxoodba wacad allahu lxusna ilaahay annada ayuu u ballanqaaday waa saxaabadii mutaqadimiinta ahaa iyo kuwii dambaba ilaahay jannuu u ballanqaado ibnu xasan waxa uu leeyahy aayaddaa waxaa laga qaadanaya dhammaantood inay ahluljanna yihiin dhammaantood inay ahluljanna yihiin waana sidaynu aaminsannahay laakiin kuwan gaarka ah jannada si gaaraba loogu sii magacaabo si gaara ayaa loogu sii magacaabo laakiin saxaabada dhammaantood inay ahluljanna yihiin waa midaynu aaminsannahay wa thaabit ibni qays baa lamida ah, iyo wakayrihim min asaxaaba iyo ciddii aan yaga ahayn ee saxaabada ka mida ah. aad bay u badan yihiin saxaabadaas waxaa la mida ah islaantii nabiga u timi ee tidhi waan suuxa markaan suuxana waan faydmaa sida bukhaari iyo muslim ku yimi ilaahay ii weydii inaanan suuxin oo aanan qaawanaan nabigu wuxuu idhi laba soo kala gal inaan kuu duceeyo xanuunkaa ilaahay inuu kaa qaado iyo inaad ku sabirto oo aan janno kuugu duceeyo markay janno maqashay bay tanaasushay maya waxay tidhi annada igu duce waanan sabraya laakiin waxaa ilaahay aad ii weydiisaa inaanan qaawanaan xanuunku ahay hayo laakiin haddaan suuxo inaanan qaawanaan oo aanan faydmin taa ilaahay ii weydii laakiin suuxitaanka waan ku sabraya jannaanan doonaya nabiga ducadiisuna waa mustajaabu culimmadu waxay ku daraan dadka loo magacaabay jannada inay gelayaan waxaa la mida caaisha waxaa ka mida khadiija labadaba jannada lagu bishaareeyay shiikhuu wuxuuhi wayuqiruuna waxay sugayaan bima tawaatara wixii uu ku tawaaturay ee uu ku batay bihi maagaba annaqlu axaadiistu iyo asaaniiddu can amiiri lmuminiin caliy bni abi aalib radia allahu canhu iyo wahayrihi isaga cid ahayn min ana khayra hadihi lumma ummadan inuu ugu khayr badan yahay bacda nebiyiha nabigeeda dabadeed abu bakrin uma cumar wayualiuuna waxay ku sadaxaynayaan bicumaan wayurabicuuna waxay ku afraynayaan bicali radia allaahu canhu kama dalad sida ay ku tustay calayhi dushiisa alaahaar axaadiista iyo aaaartu sida ay ku tustay waxa la soo naqlinay waa axaadiista iyo aqwaashii saxaabada wa kama ajmaca asaxaaba sida ay saxaabadu isugu waafaqeen cala taqdiimi cumaan cumaan in la hormariyo fi lbaycati baycada siday isugu waafaqeen shiikhu halkan wuxuu ku tilmaamaya ahlusunna waxay isku waafaqsan yihiin marka laga hadlayo fadliga saxaabada waxaa ugu fadli badan abi waxaa ku xiga cumar waxaa ku xiga cumaan waxaa ku xiga caliy bnu abi aalib ayaa waxa weeye ku xiga xagga khilaafadana sidaasoo kale weeye tartiibuhum fi lfadli ka tartiibihim fi lkhilaafa waqaacidu waxay u kala fadli badan yihiin siday khilaafada ugu kala horeeyeen ayay u kala fadli badan yihiin laakiin farqiga udhaxeeya khilaafada iyo fadliga shiikhaa inoo tilmaamaya maca ana bacda ahli sunnati iyadoo lala qabo ahlu sunnaha qaar ka mid ahi kaanuu inay ahaayeen qad ikhtalafuu kuwa isku khilaafay fii cumaana wacaliyin radia allaahu canhuma caliya cumaan keebaa fadli badan bacda itifaaqihim intay isku waafaqeen dabadeed cala taqdiimi abi bakrin wa cumar abi bakr iyo cumar in laga horraysiiyo saxaabada kale ayuhuma ayay isku khilaafeenkoodee afdalu fadli badan waa ali iyo cumaan faqadama waa horaysiiyeen qowmun qolo cumaana cumaan waa sida loo badan yahi wa waa aamuseen oo bimacnaa cali may sheegin cabdulaahi bni cumar baa ka mida oo waxa weeye sidaa u dhigaya cali laftiisaa ka mida ummadda waxaa ugu fadli badan abubakar uma cumar uma cumaan halkaasay ku joojinayeen warabacuu waa ku afreeyeen bicaliyin cali bay ku afreeyeen waqadama waa horaysiiyeen qowmun qolo caliyan cali oo bimacnaa saddex bay ka dhigeen wa qowmun qolo kalena tawaqafu waa istaageen saddexdaa qowl waa qadiim xilli hore ayaa laysku khilaafay laakiin hase yeeshee istaqara wuxuu ku sugnaaday mru ahli sunna ahlu sunnaha xaalkoodu calaa taqdiimi cumaan cumaan in la horaysiiyo uma cali calina lagu xejiyo khilaafkaasi waa dhammaaday xilliyadii dambe afarta madhabood iyo culimmada muslimku waxay isku waafaqeen sidaynu hadda sheegaynay tartiibuhum fi lfadli ka tartiibihim fi lkhilaaf xagga fadliga iyo khilaafadaba sidaa inay u kala dambeeyaan abi bakr uma cumar uma cumaan uma cali wain kaanat haba ahaata buui shiku hadihi masala masaladani waa masalau cumaana wa cali keebaa fadli badan laysat midaan ahayn min alusuuli qawaacidda midaan ka mid ahayn allatii taasoo yudallalu la luminayo oo baadil lagu xukminayo almukhaalifu fiiha ka waxa weeye khilaafa sida loo badanya cinda jumhuuri ahli sunna ahlu sunnaha jumhuurkooda agtooda masale laysku baadiyeeya maaha laakina alatii hase yeeshee yudallalu fiiha qofkan lagu baadi xukminayo masalatu lkhilaafa waa masalada khilaafada wadalika taa caddaynteedu waxay tahay annahum ahlu sunnuhu yuminuuna waxay rumaynayaan ana alkhaliifata khaliifadu bacda rasuuli illaahi sal allahu alayh wasalam rasuulka alla dabadi abu bakrin inuu yahay uma cumar uma cumaan uma cali waman acana ninka acniya fii khilaafati axadin mid ka mida khilaafadiisa ka acniya oo min haulaai kuwa ka mida fahuwa kaasi adalu waa ka baadi badan yahay min ximaari ahlihi ehelkiisu dameerka ay haystaan waa ka jahli iyo baadi badan yihi shiikhu wuxuu inoogu tilmaamayaa halka masalada khilaafada iyo fadliga farqiga udhaxeeya waxa uu yahay masalada khilaafada wax khilaafi ma gelin ninka khilaafana calina ha noqotee oo mid ka mida khilaafadiisa diida ama yidhaahda khilaafada cumaan dactuur bay ahay oo sax may ahayn cali baa xaq u lahaa iyo wixii la mida ninka noocaasi nin ahlu sunnaha ka baxay w waa masale asala waa nin lunsan wey laakiin ninka yidhaahda khilaafada afarta waan sugaya ta cumaanna waan sugaya calina waa ka dambeeye khilaafada laakiin waxaan aaminsanahay cali cumaan inuu ka fadli badan yahay wayna bannaan tahay kii laga fadliga badnaa oo cumaani inuu khaliif noqdo iyadoo kii ka fadli badnaa uu joogo oo cali ahi ninka sidaa yidhaahda la lumin maayo masalada noocaasa waa masalo la ysku qabtay laakiin iyada lafteedu khilaafkeedu waa soo dhammaaday laakiin hadduu soo cusboonaado cidna lagu lumin maayo halkaa inoogu joogo wallah aclam wsal allah wslama cla nabiyina muxamed waaalihi wsaxbihi wslm